assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo labaatanaad ee kitaabka maxaad hore iigu sheegi weyday aan walaalaheenna aan toosinno barakada waxaa ka heleene xadiidka marka qisadiisu intaasay ahayd waa marka hadda ulajeedadu waxaa weye adabtaas rasuulka sala allahu alayh waali wasalam uu salaami jiray taasoo kalea ah marka la rabaa haddii marka uu qof inuu la hadlo dadkaas meeshaa jooga ee qaarkood ay hurdaan ka midihi iyo inay qaar wax ku sheekaystaan iyo inay su-aal iyo cilmi iyo wax munaaqasheeyaan hadday doonaan dad sidaas qaarkood u hurhurdo ama inay tukadaan qaarkood oo waa inay aadaabtaa ilaaliyaan wacan asmaa binti yaziida radia allahu canha ana rasuula allahi sal ly slam mara fi lmasjid masjidkuu soo maray yowman maalin wa cusbatu min annisaa'i qucuud isaga oo koox haweenka haweenihina ay meel fadhiyaan fa alwaa biyadihi bitasliim gacantuu salaam ku taagay gacantuu salaam ugu taagay rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan tirmidi baa xadiidkan wariyo wuxuu yidhi waa xadiid xasana xadiidkanuna markaa xadiid xasana ma ahee waxaa weeyaan sanadkiisanu daciif weeyaanoo waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho shahr ibnu xawshab ayaa ku jira ninkaasuna nin wuxuu ahaa eh, sayi-ulxifdiga buu ahaa hmm. xadiidka marka riwaayo kaluu leeyahay oo iyadu imaan doonta laakiin gacan taagiddaasu ayna ku jirin gacan taagiddaasu eh, riwaayadeetanu daciif weeyaan markaasu wuxuu leey wahaadaa maxmuulun gacan ayuu alimaamu eh, nawwi radiallahu canhu uu nebigu sal ly slm salaamta gacanta ku taagay ayaa uu dawaynayaa oo wuxuu raba wuxuu u dawaynayaa axaadiid baa jirta nahyi ku soo aroortay oo rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ummaddiisa ka nahiyey inay farta iyo gacanta iyo waxyaalaha isku salaamaan oo sida gaalada isu salaamtay ay isu salaaminab marka wuxuu rabaa nahyigaa iyo ficilkan kada nebiga sala allau alيyه wasalam loo nisbaynayo inuu iswaafajiyo markaasu wuxuu leeyahay wa hada maxmuulun calى annahu salى allahu alayh wali wasalam jamaca bayna alafdi wاlishaara inuu isku daray gacanta iyo afka isku daray oo nahyiguna marka kolkii uu gacanta keliya uu yahay in afka lagu daraynin uu yahay saasuu ku fasirayaa wa yu-ayiduhu arrintaana waxaa xoojinaysaa ana fii riwaayati abi daawuud fasallama calayna riwaayatu abi daawuud ba waxay dhahaysaa wuuna salaamay riwaayada abu daawuud marka iyadu waa saxiixa waana salaamay bay marka iyadu leedahay taasu marka wuxuu leeyahay wuxuu ku wadaa waana salaamay yani afkana waa naga salaamay gacantana waa taagay baa marka labadii lsia laisugu geynaya saasuu sheegay laakiin kolka loo baahanayo jamciga loo baahanayo waa inay horta mar sugan tahay labada riwaayad bay sugan tahay marka riwaayadii horena ma sugno riwaayadu marka daciifo weeyaan oo ninkaa shahr ibnu cawshab la dhihi jira horta wuxuu ahaa sayidxudu buu ah weliba rag kaloo ka ahamsan ayaa khilaafay oo iyagu salaamta aan sheegin gacantaaga aan sheegin xadiidkan shaahid kale uu leeyahay oo cismaa eh, binti yaziid kayrkeed uu wariyo jariir ibn cabdillaahi albajalina radia allahu canhumaa isaguna ma aanu sheegin gacantaagidda markay gacantaagiddu xadiidkankada keliya ayay ku soo aroortay riwaayadan shahr ibnu xawshab isagaa la keliyoobay marka sidaas daciif bay ku noqonaysaa siduu sheegaya sheekh alalbani oo uu arrintaasna ku faahfaahiyey fii kitaabihi jilbaab almar'ati almuslima wa hayrihiba uu ku faahfaahiyey laakiin waxaa kasoo kaloo soo jirta riwaaya alimaamu albukhaari uu ku wariyey fi اladab اlmufrad oo laakiin mucallaqa sideeda kale mucallaqa u ah oo sanad saxiixa lihi inay jirto oo sheikhu اlalbani xataa uu ku daray saxiix اladabi اlmufrad uu ku daray taasu marka inay taageerto waa iska suurowda wa can abi jurayin اlhujaymi radia allahu canhu jaabir ibni sulaym baa magaciisana la yidhaha qaal ataytu rasuula اllah sal sl rasuulka allaanu imid faqultu waxaas idhi eh, calayka aلsalaamu ya rasuula allah qaala laa taqul calayka aلsalaam faina calayka asalaamu taxiyat lmowta waa xadiidka kadana waa kaynu soo marray isagoo dheer baan soo marray raqam sabcumiya sita wa tisciin baan ku soo marray waana saxiix xadiidkoo saxaxahu sheikh alcalbani fi saxix jaamic sagiir rawahu tirmidiy abu daud abu daawuud o tirmidi qaala xadiidun xasanu saxiix waqad sabaqa bituulihi bule isagoo dheer yuuna inoo soo hormaray xadiidkanu baabu aadaabi salaam salaamta aadabta ay leedahay can abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul lah sal ly slam qaal yusalimu alraakibu cala almaashi walmaashi cala alqaacidi walqaliilu cala alkasiiri muttafaqun calayh sida dadka dadka kulmaayo ay u kala leeyihiin salaamta bilowgeeda iyo xadiidkan kadi iyo labada xadiid ee soo socotaaba ay ka hadlaayaan marka wuxuu barnaamij ugu samaynayaa xadiidku wuxuu leeyahay hadday kulmaan qof wax fuushan iyo qof lugaynaya salaamta waxaa le inuu bilaabo qofka wax fuushan ama ha fuushanaado muxuaha baabuur ama bushkuleed ama dhugdhugle ama faras ama wuxuu kastaba yahayba qofka raakibka ah baa salaanta leh hadday qof fadhiya qof socdaa uu soo marana ka socdaa salaanta leh laba kooxood oo kala tiro badan hadday kulmaanna midda yar ayaa midda faraha badan salaamaysa hadday laba qof oo kala da- weyn ay yihiinna kooda da-da yar baa ka da-da weyn salaamaya sida riwaayada soo soctay iyadu sheegto muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin lilbukhaariy wasagiiru cala alkabiir qofka da-da yar baa salaama qofka da-da weyn wa can abi umaama suday bni cajlaan albaahili radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay w slam ina wla annaasi billah man bada'ahum bisalaam dadka ka ugu aanaysan alle alle ugu xiga alle ugu dhowo waa kooda salaamta bilaaba rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid waana xadiis saxiixa weeyaan saxaxahu alalbaniy fi saxiix aljaamic asagir walkalimi aطayib wa mishkaati almasaabiix wa rawaahu xadiidkan kada waxaa isna wariyey atirmidi tirmidi baa isna wariyey can abi umaama ka wariyey oo laakiin lafdi kale ayuu ku wariyey oo lafdigaasuna wuxuu ahaa qiila lirasuuli llahi qiila ya rasuula allah alrajulaani yaltaqiyaani ayuhumaa yabda'u bالsalaam laba nin baa kulmaayee koodee baa salaamta bilaabaya qaala awlaahumaa biاllahi tacaala kooda alle ugu xiga alle ugu dhow ka ugu khayr badan yani kaasaa salaamta bilaabaya leanna salaamta bilowgeeda ka ajri badan muxuu ahaaye qaadideeda qaala tirmidi hada xadiiثun xasan waana xadiidku صaxiix wey xasan keliya ma aha oo صaxaxu اlalbani fi صaxiixi sunani tirmidi waxaana jira xadiid kale oo isagu xasan ah oo dhahaya man badaأa bاlkalaami qabla الsalaam falaa tujiibuuhu waxaa wariya الطbrاني في الأوسط وأbu نuعaymi في الxilya عن iبn cmr رadي الله canهuma وصxaxahu alalbaniي fi صaحيح الجamiع الصغير wa silsilaة الxadiiث الصaحيixa marka qofka salaamay marka salaamta laga qaadayo sharti waxaa ah intaanu horta hadlin ee wax kale aanu ku bilaabin inuu salaamta bilaabo hadduu horta hore salaam uu eh, hadal uu bilaabo marka goortii dambe ama isagoo la xusiyo maxaa noo salaami weyday la yidhi ha noqoto ama isagoo isxusayba ahaatee mar dambe gadaal ka salaamo salaanta lagama qaadiyo haddii uu wax idin weydiiyo isagoon idin salaaminna ha u jawaabina isagana la yidhio marka looma jawaabayo ehm, baabu istixbaabi icaadati salaam marka waxa weeyaan baabu istixbaabi icaadati الsalaam calaa man takarara liqaa'uhu min qurb waxa weeyaan qofkii dhowr goor indis ku xigxigta hadba kula kulma hadba kula kulma hadba kuu yimaada inuu kol alla kolkuu kuu yimaadoba uu ku salaamo bian dakla uma kharaja uma dakla fi lxaal aw xaala baynahumaa shajaratun wanaxwuha taasna waxay ku dhici kartaa inuu inagoo majliska kada fadhina qof soo galo na salaamo haddana ba haddana durba soo noqdo tu albaabka gadaasha ka maray ama masjid lagu jiro sidaas oo kale ama dad wada socdo oo geed iyo jidaar iyo baabuur iyo wax intay kala dhex mareen haddana isku soo dhacay oo jidkii uu isu keenay marka dad eh, had iyo goor badalla markii la kulmaba ama ha la kala raago ama halisku dhadhawaado waqtiga eh, kulankaas ha dhadhowaado ha soo noqnoqdo ha farabato ama kolkaasunba ha isagu horayse labadii qof ee muslim ahee kulantaaba waa inay isa salaamaan labadii kulanta waxaa lala yaabi lahaa qofka sidaas oo kale hadda zamankan kada yeela kee marka ugu horaysa salaamo baaba lala yaabaayo salaam badana iyo miyuu ku wardiyaya iyo waxaasa la dhihi lahaa qofkuna garanayni ba miyaad ninkaa garanaysa maxaa u salaamaysa miyaad garanaysa isagoo inuu ku dhahaba suurowda kolka adugu salaanto maba u dhaadhacsana dadku in islaamnimo la ysu salaamo dad badan ayaan u dhaadhacsana in aqoon la ysu salaamo ayaad moodaa dadka inay qaar u haystaan وعن أbي هريرة رضي الله عنه في xadيiث المuسيء صلاaته ninkii salaada haleeyey ee nebigu slى الlه عليه وaلي وsلم uu tilmaamayey xadiidkiisana loo yaqaana xadiiث الmuسيء صلاaته oo xadiidkaasi uu yahay xadiidka u tafaasiil badan muxuu ahaayey xadiid qowli ah oo salaada ka hadlayo rasuulka salى الlه عليه وaلي وsلم uu kaga hadlay xadiidka u tafaasiil badan u tilmaam badan uu yahay waa waxaa ku sugnayd inuu yidhi annahu jaa'a ninkii waa yimid rasuulka sal ly sl masjidka ku jira oo ragla fadhiyaan buu soo galay waa uu tukaday ninkaas intuuna harta rasuulka u imaanay sala allahu alay wali slam aanu salaamin yuu tukaday oo taxiyatulmasjid iyo waxay noqotay buu tukaday waana taa waa ku haboonaa nebigu kuma canaanin sal allahu alay w slam marka taas waxaa weeyaan dad masjidka ku jira hadduu qof soo galo horta waa inuu rakcataynka tukado lmasjidka ah kolkaana dadka u yimaado oo uu salaamo uma jaa waa yimid oo rasuulku u yimid sala allahu alayh waali wasalam annahu jaahu jaa waa yimid ninkii oo fasallaa waa tukaday uma jaa ila nabiy sala allau alay slam nebigu u yimid oo fasallama calayhi waa salaamay faradda calayhi salaama salaamtuu ka qaaday faqaala markaasuu wuxuu yidhi irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo oo tuko adigu ma aadan tukanin eh waanu tukadaa laba ragcadood buu tukadaa laleeyahay leannahu waanu hagaajinin oo tum'aniinadii iyo rukuucdii iyo sujuuddii buuna hagaajinin marka qofka sidaas oo kale aan ma tukanin baa la dhahaya qofka salaad aan asax ahayn tukada ma una tukanin waa la dhahayaa farajaca waa noqdo fasallaa waa tukaday uma jaa waa yimid oo fasallama cala nabiy sala allahu alayh waali wasalam nebiguu salaamay xataa facala dalika halaaa maraatin ilaa uu sidaa yeelay saddex goor muttafaq calayh marka yani waxaa weeye kor alle kolkuu yimaado laba ragca intuu halkaa kusoo tukada isagoon bixinba gaadana kolkuu yimaado wuu salaamay nebigu sal ly slam nebiga alayh salatu salaam marka arrintaas hadduuna ninkaas ugu hagaagsanayna waa ka celin lahaa marka sidaas weeyaan oo qof ah, mar alla markii la kulmaba waa in laysa salaamo wa canhu radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali slm an abi hurayra qaala inuu yidhi idaa laqiya axadukum akhaahu midkiin markuu walaalkii la kulmo falyusallim calayha asalaamu fain xaalat baynahumaa shajara hadday geed kala dhex marto iyagiioo wada socday marka fain xaalat baynahumaa shajara hadday geed kala dhex martana aw jidaarun ama derbi aw xajarun ama dhagax sakre iyo wax la mid ah uma laqiyahu haddana uu la kulmo falyusallim calayhi haddana ha salaamo guri iyo wuxuun lamida sidaasoo kale soo kala dhex mara gaadiid iyo rawaahu abu daawuud waa xadiid صaxiixana weeyaano صaxaxahu fi صaxiix اljaamiع الصغيr wاlxadiid صaxiixa baabu istixbaabi الsalaami ida dakala baytahu waa tan iyaduna mushkilada guryaha dadka marka la soo galo in la salaamaayo waa suurowdaa laakiin qofku markuu gurigiisii soo galo oo ahalkiisii iyo carruurtiisii iyo ay joogaan inuu salaamaayo naadirsana islaantiisa inuu salaamo waxaabaad moodaa inuu ceebba ka dhiganayo taasna marka waxaa weeye faa'iidada ku jirta ayuuna ogeyn qaala allahu tacaala faإida dakltum buyuuta fasallimuu calى anfusikum taxiyata min cindi illahi mubaarakatan طayiba tan aadan soo marray wacan anasin radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu lah sal sl rasuulka allah wuxuu yidhi yaa bunay war aabbo nin qofku qof ka da'yar ama dhallinyaraha ada ha ahaadee oo aanu dhelin inuu aabba yidhaaho isaga sheegasho ayna ka ahayne shafaqo iyo raxmad ay uga tahay baa marka xadiidkan kadu jawaaskiisa u tusinaya idaa dakalta calaa ahlika markaad ahalkaaga u soo gasho fasallim salaam yakun barakatan calayka wacalaa ahli baytik barakay ku ahaanaysaa salaamtaasu adiga iyo ciddaadaba eh rawaahu التirmidiyu wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix haakada qaal التirmidiyu raximah اllahu taعaalى xadiiثu xasanu صaxiix buu yidhi walaysa bصaxiixin walaa xasan xadiidku ضaciif weeyaan oo ضacafahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir wa mishkaat الmasaabiix waxaana sababta ay tahay sanadkiisa ayaa waxaa ku jira nin la yidhaaho caliي bn zayd bn judcaan ayaa ku jira wahuwa ضaciif ragga intooda kalese marka waxaa weeyaan waa <clears throat> waxaa weeye rag intooda kalese waa hiqa wuxuu leeyahy marka xadiid kale baa isagu jiro oo mursala can qataada bilafd إida dakltm bayta fasallimuu calى ahlihi faإida kharajtum faأwdicuu ahlahu bsalaam sanadkiisuna jayid weeyaan marka waxaa base kala jiro xadiid kaleoo kaba fiican baa jira oo saddexdii qof ee alla damaanada ku lahaa inuu ka mid yahay qofka gurigiisa salaam ku soo gala saddex nin ayaa alla subxaanahu wa tacaalaa damaano ka haysta saddexdaana waxaa ka mid a ah qofka kolkuu gurigiisa soo galo ahalkiisa salaama qof kaga dad kaga mudano kaga ahal kaga awlaysan ciddiisa inuu salaamo ma jiro dadka kale sheeya muxuu u salaamayaayo reerkiisa aan u salaamin leanna salaamtaasu ducaba weeyaane baabu salaami cala sibyaan salaamta la salaamo carruurta yaryarka ah can anasin radia allahu canhu annahu mara calaa sibyaan carruur buu soo maray fasallama calayhim waa salaamay oo waqaala wuxuuna yidhi kaana rasuul llahi sala allahu alayhi waali wasalam yafcaluhu rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam saa waa yeeli jiray buru waana soo marray oo raqam situmiya oo arbaca baan ku soo marray marka carruurta yaryar ee meel ku ciyaaraysa kolkii lasoo mara kolay ku tahay waa in la salaamaa baabu salaami الrajuli calى zawjatihi wاlmarأati min maxaarimihi wعalى أjnabiyaةi وأjnabiyaatin laa yakaafu اlfitnaةa bihina wasalaamuhina bihada sharطi waxa weeyaan ninku inuu haweenaydiisa salaamo ama haweenay kaleoo maxramkiisa gabadhiisa walaashii hooyadii habaryartii hayeydii kuwaas uu salaamo iyo haweeney ajnabiyada ama rag haween fara badan oo laakiin fitno aan uga baqaynin hadduuse fitno ka baqo yidhaha haddaad kan iskula hadasho haarmaha qalbigaagu gadoomaayo wax kale idin dhex maraayo aad ku fidnowdaa mooyaane haddii kale fitnada aanu ka baqaynin laa yakhaafu alfitnata bihinna shardigaas uu u xidhaayo shardigaasu mid axaadiidta ku soo arooray isagu ma aha axaadiidta iyo nusuusta qur-aankaba guubaabo guud oo inay dadka muslimiinta isa salaamaan lagu guubaabiyo waa ku soo aroortay amsilo gaar ahoo in rag haween ay salaameen ama haween ay rag salaameen ehena iyaduna waa ku soo aroortay oo ka mid ahaa xadiidkii asmaa ee marka dhoweed aan soo marray ee rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam haween masjidka fadfadhiya oo weliba gabdhada da- ah yaryara oo asmaadaas iyo uh, kolkaa iyaduna gabadh ahayd iyo gabdho aynigeeda ah inuu soo maray oo uu salaamay eh, marka amtilo kalena waa imaan doontaa markaas eh, sidaasay markaa xadiidii iyo nusuusta kusoo soo aroortay mooyaane shardigaa lagu qaydayo inaan fitno laga baqaynin ma aha iyadu mid axaadiidta kusoo soo aroortay waa mid fuqahadu ay shardiyeen oo mar Hmm. <clears throat> marka mafsado ka cararkeed ayay sidan ayagu u yeeleen oo waxaana la og yahay inuu ka mid yahay adilada sharciga inuu ka mid yahay sadu daraacic inuu ka mid yahay oo sadu daraacicna ay tahay yani wixii shaygii jaa-iska ahaa haddii fitno iyo looga baqo fasaad inay ka dhashaan in laga fogaado marka adiladaasi ka qaateen mooyaane daliil isaga u khaas ah oo gaar ahaan taa u nahiyinayaayo ma uu jiro sida uu arrintaasaa ugu faahfaahiyey الsheikh الأlbani fi tacliiqihi calى صaxiix aladab الmfrad oo uu ka soo xigtay arrintaana muxuu aha an abi cabdillahi الxalimi radي allahu taعalى canه وarضاه وعn سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهma qاal kanat fiina imra'aة wafii riwaayaةi kanat lanaa cajuuz haweenay taayaa baa jiraysa yani xaafadayda joogto oo banu saaciidada ka mid ahoo riwaayadan kalena ay leedahay islaan waayeelay ahayd islaantaas waxay ahayd marka mid muxsinada oo sadaqo badan bay ahayd ta'khudu waxay soo qaadi jirtay min usuuli silqi nabaadkaa silqiga la yidhaaho ee muxuu ahay jiridiisa iyo beridiisa ayay soo rujin jirtay <clears throat> kaasay soo rujin jirtay fataطraxuhu fi lqidri dheriga ayay ku ridi jirtay wa tukarkiru yani taطxan waxayna shiidi jirtay xabaatin min shaciir waxogaayo shaciir ah, wax yaroo shaciiray shiidi jirtay fa idaa markaasay isku karin jirtay labada labadaas isku karin jirtay khudaartaas iyo daqiiqdaasay isku karin jirtay oo marka ay ka dhigi jirtay middana ay ku adkayn jirtay oo marka sidii mishaali oo kale oo khudaartaa lagu dhex kariyey bay ka dhigi jirtay fa idaa sallayna aljumca markaan jumcada tukanno wansarafna aan soo gadoonnaan nusallimu calayha aan salaami jiray fatuqadimuhu ilayna wayna soo hordhigi jirtay rawaahu albukhaariyu qowluhu tukarkiru ay tadxan marka haweenaydaas way salaami jireen haweenaydaas waa u jumcayn jirtay marka eh, saxaabadii ridwan ullahi calayhim oo cuntadaasi u samayn jirtay kolkay soo tukadaan bay ku soo geli jireen oo ay salaami jireen eh, markaas iyaduna salaamta dabcan waa ka qaadaysaa waa muxuu ahaay waana cuntadaasi u samayn jirtay marka marka taas marka macnaheedu waxaa weeye rag oo haween salaamay weeyaan rag iyo haweenka marka inuu qaarkoodba qaarka kale salaamo oo laakiin salaanta afka ah taas iyadu dhib ma leh laakiin waxaa xun waxaa dadka qaarkood ay sameeyaan ee eh, kolkay mid ay garanayaan ay la kulmaan ay salaamaan sheeko dheer iyo qosqosal iyo warwaraysi iyo jidka dhinaciisa isla taagaan taasaa xun mooyaane marka in afka laga salaamo asalaamu calaykum la yidhaha lasoo agmaro taasu dhibaato ma ay leh wacan ummi haani faakita binti abi aalibin radia allahu canha qaalat ataytu nabiya sala allahu alay wala slam nabigaan u imid yowma alfatx maalintii maka uu qabsaday baan u imid wa huwa yaqtasilu isagoo qubaysanaaya wa faatimatu radia allahu canha tastiruhu bihawb nebigu sala allau alay wasalam sida ibnu cumarba uu yeeli jiray maka galitaankeeda waa u qubaysan jiray marka marka maalintii maka uu qabsaday isagoo khaariji maka ku qubaysanaya oo gabadhiisii faatimana radia allahu canha mare ay ku dallaalima ku dallaalimaynayso oo ay asturayso ilan meel bannaana buu ku qubaysanaye yaanu imid bay tidhi fasallamtu waan salaamay wadakarat alxadiida xadiidka intiisii kale ayayna sii sheegtay rawaahu muslim xadiidka baqiyadiisu waxay ahayd iyo qisadiisa xaasilkeedu inuu rasuulka sala allau alay slam markii uu maka qabsaday ayaa gurigeeda waxaa ku dhuuntay laba nin oo dumaashiyaalkeedahoo ninkeeda ninkeedana waxaa la dhihi jiray hubayrat bnu wahbi baa la dhihi jiray almaqzuumi laba ninoo markaa labada ninkaas qaraabadiisa ah oo midkoodna ah alxariث ibn hishaam uu ahaa eh, radia allahu canhu eh, goortan waa soo islaamay midka kalena hubayrahaas uu dhalay oo laakiin magaciisa aan la garanaynin ninkeeda uu dhalay iyo nin ninkeeda in adeerkiisa ayaa gurigeeda ku soo cararay ilaan nebiga sal l sl qaraabadiis weeyaanoo gurigeeda inay ku baxsanayaan bay isu maleeyeen cali baa marka radiallahu canhu gurigii walaashii soo galay labada ninoo ku dhuumanaya buu arkay markaasuu yihi waan laynayaa labada toda nin markaasay u diido tiri anaa ammaan siiyey ammaan ma siin karti ammaankaaga waxba tari maayo islaam baa tahay buu yidhi markaasay intay xoog ku soo saartay ayay u timid nebiga sala allahu alayh waali wasalam inay arrintaa uga warranto marka way salaamtay markaasuu yidhi waa tuma waa eh, umuhani bay tidhi markaasuu yidhi marxaban biki ya umuhani markaas arrinta u sheegto ay tidhi yaa rasuul allah arrintaasaa dhacday markaasuu wuxuu yidhi qad ajarnaa man ajarti wa amanna man amanti ammanti qofka aad eh, magangelyo siisay waan siinay aniguna magangelyo waan siinay qofkii aad eh, muxuu ahaaye eh, nabadgelisana waa nabadgelinay marka qisadu taasay ahayd dakarna xadiideeda marka leeyahay rawaahu muslim waxaanu laba goor buu soo noqon doonaa tmnumiya wa sita wa sabciin iyo alf wa mia itnain wa arbaciin labada goorna waa soo noqon doonaa wacan asmaa binti yaziida radia allahu canha qaalat marra calayna rasul lah sal l slm fi niswa faslma عalayna wuuna salaamay waa riwaayadi abu dawud tan warka waa saxiix weeyaan nebigu sal ه alay slam iyadoo haween weliba riwaaya kale siday dhahaysa fi atraabin li gabdha aynigayga hoda'dayda anoo la fadhiyay yuu noo yimid na soo maray markaasuuna salaamay waxa weeye marka xadiidkanu waa saxiix riwaaya kalena marka waynu soo marray riwaayada abu dawud ahayd iyo riwaayada tirmidi ahayd iyo oo gacanta sheegaysay iyo riwaayat abi daawud oo soo tilmaamayna waan soo maray waxaana saxiixiyey asheikhu alalbani fi xijaabi almar'ati almuslima kitaabkii horta hore u bixiyey goortii dambena jilbaahu almar'ati almuslima wuu u bixiyey iyo silsilat alxadiid saxiixa iyuu ku saxiixiyey keyrkoodba xadiidkana marka riwaayadantada wuu salaamaydaa ah wuuna salaamaydaa saxiixa waxaana jirtaa riwaayo dhahaysa gaar ahaan riwaayatu alimaamu albukhaari fi aladab almufrad oo iyaduna saxiixa ah ba wuxuuna yidhi iyaakuna o kufraana almunamiin iska ilaaliya haweenow dadka kuwa idin nicmeeyey inaad ka kufridaan markaasu waxay dhahen nacuudu billaahi eh, min alkufr min alkufri billah ina alla um, jeedaanba u maleeyeen markaasu wuxuu yidhi waxaan ka wadaa kufraana almuncimiinta ta alla kama wade tu kalaan ka wadaayo markay waraysteenna markaas wuxuu ku yidhi raggiinaan ka wadaa yacni waxaa suurowda midi inay guurla-aan ku weynaato oo goorta dambe alla u sahlo nin wanaagsan oo si fiican u dhaqaalaysta oo ubadna alla ka siiyo oo hal mar intay u cadhooto ay tidhaaho weligayba waxba maadan ii tarin weligayba wax maadan isinin weliga khayr kaama aan arag oo inkirto wuxuu weligii u tari jiray taasa iska ilaaliya buu nebigu sala allahu alayh wali slam rawaahu abu daawuuda wtirmidiyu wa qaala xadiidun xasan wa hada lafd abi daawuud abu daawud lafdigiisa sida ah waana lafdigaas waa saxiix weeyaan walafdu tirmidiy ana rasuula اllahi sal ly slam mara fi lmasjidi yowma wa cusbaة min الnisaءi qucuud faalwaa yadahu bالsalaam gacantiisuu salaam ku taagay taasay markaa dhahaysay riwaayadaas waa tan soo maray ahayd taasuna marka waa taan idhi waxa weeyaan riwaayadaasu waa daciifo weeyaan gacantaaga sheegaysaa oo sababka ugu daciifayna aan sheegnay baabu taxriimi ibtidaa'ina alkufaara bisalaam wa kayfiyati raddi calayhim inaan gaalada salaam ku bilowno ee muxuuha xaaraamaynteeda yahuud iyo nasaarada iyo salaam ku bilowno iyo hadday iyaguna salaamaan saan ugu jawaabayno waistixbaabu salaami calaa ahli majlisin fiihi muslimuuna wa kufaar iyo dad meel fadhiyo oo gaali iyo muslim isugu jira haddii lasoo maro in la salaamayo can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul la sal sl qal laa tabda-u lyahuuda walaa nasaara bisalaam yahuudiya nasaarada salaama ku bilaabina salaan ma ay mutaan waidaa laqiitum faidaa laqiitum axadahu midkood haddaad kula kulantaan fii ariiqin jid kula kulantaanna fadaruuhu ku qasba ilaa diqin meesha u ciriirsan ha u banaynina jidhkeed inuu jidka idinka leexdo oo meel ciriiriya dhudhub isku leeliyo taa ku qasba rawaahu muslim taasoo kale waxaa laga wayaaba kuwa cilmaaniyiinta ee muslim sheegadkuhu inay qoonsadaan oo ay la xumaato oo ayda ahaan muxuu ahay islaamku dadka ma simaaya dadku u kala sarraysiya sidaa ku doodayo oo muxua dood raadiyo oo laga sii deynayo muxuaha luga carabiya ku socday waan maqlay lafteedaan ku maqlay oo leh islaamku ma aanu ku guulaysanin bani aadamka inuu simo oo gaaladii muslimku yani kala sarraysiinayaabuu ku wada kaasoo kalena marka jaahilnimo weeyaan muxuahaye waa ilxaad fi diin illahi subxaanahu wa tacaala istihzaa biaayaati illahi subxaanahu wa tacaala weeyaan gaalnimo weeyaan waa xukmi sharciya oo caadil ah kankada ayaa ah ma sina cadowba alle iyo iyo weli alla ma sinna alla agtiisa kuma sinna waxa kado marka waxay muslimiintu iyagu iska samaysanayaan ma aha waa wax ay alla subxaanahu wa tacaala u amray weeyaan marka muslim iyo gaal ma sinna afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin bu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan rawaahu muslim وعn أنس رضي الله عنه أن رsuل اه صل qال إذا سلم عليكم أهل ahlu kitaabka hadday idin salaamaan faquluu waعalaykum mutafaqu عaleyh wacalaykum dhaha mooyaane asalaam waa ku jira walaykum asalaam hadhihina sababkuna waxay ahayd yahuuddii madiina la deganayd ee muslimiinta berigaa la deganayd ayaa kolkay salaamaan bay waxay dhihi jireen assalaamu calaykum bay dhihi jireen assalaamu calaykum inay leeyihiin baa dadka ay moodsiinayaan oo ay ku ducaynayaan laakiin waa habaarayaan oo assalaamu calaykum yani geeriha idinku dhacda bay ka dhigan tahay marka ku celiyo iyadana sidii xadiidka caaisha radi allahu canha <coughs> nimankii yahuudda ahay usoo galay nebiga sala allahu alayh waali wasalam ay ku ay ku yidhaaheen ee allana subxaanahu wa tacaala uu ku eedeeyey uu yidhi waidaa jaa-uuka xayawka bima lam yuxayika bihi illah wayaquuluuna fii anfusihim lowlaa yucadibuna allahu bima naquul xasbuhum jahannamu yaslownaha fabisa almasiir marka taas weeyaan sababku taa weeyaan laakiin haddii ay salaam saxiixa ay salaamaan oo mujaamale iyo waxay ka tahayba dadka isku mid mid ah qaar iska ay jiraan qaar iska qabci fiican oo iyagu musaalimiin iska ahoo dadka muslimiinta ay salaamoon oo assalaamu calaykum ay ku yidhaahaan ood rumaanta u garato inuu assalaamu calaykum leeyahay laanta uu ku dhawaaqo carabka ku dhufto assalaamu calaykum aanu dhihin ma ka qaadaysaayo calaykum assalaam ma dhahaysaa mise ma dhahaysid asheikh alalbani xafidahu llah wuxuu arrintaas aada ugaga hadlayo ku dheeraadaa fii tacliiqihi calaa saxiixi اladab اlmufrad lilimaami اlbukhaari radia allahu tacala canhu isaguna wuxuu doortaa u ayidaa in laga qaadayo kolkaas salaanta laga qaadayo waxaana mxu aha mxua laakiin barakaatu iyada waa ina lagu darayn saxaabigu uu soo maray nin aanu garanayno markaasu salaam assalaamu calaykum buu markaasuu yihi wacalaykum asalaam waraxmat ullah wabarakaatuhu markaasaa la yidhi waa loo sheegayo ninkaasu salaam salaanta ugu qaadaysay muslim ma aanu ahayn markaasuu intuu ka daba tegay iyuu wuxuu yidhi raxmadda alle iyo barakadiisa muslimkaa iska lehe laakiin mxua kahar allahu mxu ahay laka min alahli wاlawlaadi mscaarif wax sidaas uu ku duceeyey adduunku ugu duceeyey وعn أسامة بن زaيد رضي الله عنهma أن النبي صل ل سلم mra عlى مجلس مجلس buu soo maray فيhi أkلاaq isku jirjir ay ku jiraan oo min المسلمiiن والمشhriكيin cabadaة الأwثاni واليهوud mushrikiinta xaadatul awthaan ahayd iyo yahuudi iyo isugu jira fasalama calayhim الnabiyu sal ly slm nabigu waa salaamay muttafaqun calayh ayb marka dadkii isku jira waa la salaamaya dad aan muxuu ahaye waxaa dhacda marka qofkii dhulalka aan islaamka ahayn jooga sidii beriga markaan joognay aashii nairobi iyo dadka kolal aadan kala garanaynin baa jira marka gaal inuu yahay iyo inuu muslim yahay aadan kala garanayn marka anagu waxaan salaami jirin wuxuun calaama muslima aan ku aragno ee koofiyad iyo wuxuun qamiis iyo wax sidaas ay xidhan ama dharka baakistaaniyiinta iyo wax sidaas iyo xidhan baan salaami jiray laakiin kuwa kale ama ama uu ka muuqdo muxuu ahay inuu yahay qof carbeed iyo uu yahay iyo dadka sidaas kale oo aana u aynay muslim yihiin kuwaasun baan salaami jiray ama garanayno laakiin kii kale marka waxa weeyaan sida haalibka dadka meeshaa jooga oo qaalibkaa ah un baan wuxuu kula macaamili jiro ma anaan salaami jirin baabu istixbaabi الsalaam إida dakla إida qaama min almasjid wafaaraqa julasaa'ahu aw jalisahu inuu salaamo kolkuu meeshii ka kaco dadkii uu la joogay uu ka tegaayo ama hal qof keliya ahaada ama kuwa badan ha ahaadeene can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sal ه alay slam idaa ida intahaa axadukum ila lmajlis midkiin markuu majlis yimaado falyusalim ha salaamo fain faidaa araada markuu doono an yaquuma inuu kacana falyusalim ha salaamo iyadana idaa araada marka intaanu kicin uu salaamaya falaysat اlأulىa baxaqa min alآakhira midda hore ee ta imaatinka ihe midda dambe ta bixitaanka ah kama xaqsane labaduba xaq weeyaan rawahu abu dawud o tirmidi wa qaal xadiidun xasan saasuu yidhi waana xadiidku xasan meahe waa saxiix saxiix weeyaanoo saxaxahu sheikh اlalbani fi saxix jaamic صغيr wاlkalimi الطayib wa silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa wa غayriha wadaadkan kada la yidhaaho cabdulcaziiz rabax isagu inta badan alimaam nawowi iska raacaayo wuxuu leeyahay xadiidka waxaa wariyay abu daawuud iyo tirmidi iyo albukhaari fi ladab اlmufrad wa sanaduhu xasan wasaxaxahu ibnu xibbaan ayuu leeyahy ibnu xibbaan baa marka ka habboonaa saxiix weeyaan xadiidka baabu listidaani wa aadaabihi idinطalabka kolkaad cid aada u timaaddo inaadan gurigooda dalaq iska soo odhanin oo aadan soo gelin muxuu ahaa aad ka idin dalabto qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tastanisuu watuslimuu calaa ahliha waan soo mar waqaala tacaala وإda balغa الأطفaaل minkm اlxulma yani الاxtiraam wada biyo duulinta haddii uu gaadho yani uu baaliqo qaangaar uu noqdo falystaأdinuu ha aydan dalbeen kama اstأdna الadiina min qablihim sidii dadkii ka horreeyay ba aydan dalbeen ee lasoo sheegay ya ayuha اladiina aamnuu la tdkluu buyutan غayra buyutikm xataa tstanisu wتslimu عalى أhliha sia loo yiri marka goortii dambe iyagu inay idan waxaa haddana la yidhi mxuu aha mxu laysa calaykum aayaddii maxay ahayd ka hadlaysay khadamka iyo mxuu aha iyo carruurta yaryar iyo ka hadlaysay ee iyagu dhahayo tawaafuuna calaykum bacdukum calaa bacd iyo kuwa istiidaanka waa laga qaada yaa ayuha aladiina aamanuu liyaskadinkum aladiina malakat aymanukum aladiina lam yablqu lxuluma minkum alaaa mara kuwa khadamkiina ahee dilkul yamiinka idiin ah addoommaha iyo carruurtiina aan wala qaan gaarin saddex mar iyagoo waa idin dalbayaanoo canugaaga qaangaarka aan weli noqonin in kolay ku tahay inuu isagoon idin qaadanin kuusoo galo ma aha waa kolka hurdo la isu diyaarinaya salaada muxuu ahay cisho lasoo tukaday qofku qolkiisii uu ku hayday ee dharkii uu iska bedelayo iyo marka salaada subax muxuu aha loo toosayo weli aan la toosin iyo markii maalintii maxaa qayluulada loo isu diyaariyey ee la qayluushanayo saddexdaa goor wayna idan dalbeen baa marka saddexdaa goor wuxu aan ahaynse muxuu ahay dhib male baa la yidhi oo inay idin soo galaan idan la-aan kolkaas haddana waxaa laleeyahay iyagii markay qaan gaaraan si dadkii waaweyna idin u idin dalbaayeen idin idin ha idinka idan dalbeen و عن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم الاستئdاn ثaلاث idan طلبku waa saddex goor fain udina laka haddii lagu idnay ani fadkل gal weeyaan وإlا farji haddii kalese noqo متfق عalيه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه qاal qala رsuل الlه صلى اه عليه وسلم إنma juعila الاستئdاn min أجل البصر متfق عalيه idan طلبka waxaa loo sameeyey isha daraaddeed oo marka yani cawraadka iyo dadka yayna ku dhicin xadiidkana waxay qisadiisu wuxuu arkay nebigu sala allau alay wasalam nin oo soo fiirinaya guuriga meel uu ka daloolay albaab ka daloolay isha saare oo soo fiirinaya markaasu wuxuu yidhi gacantana wuxuu ku haystay filin oo timaha ku kala baxbaxsanayo markaasu wuxuu yidhi haddaan ku ogaan lahaa inaad fiirinayso kaasaan isha kaaga duri lahaa leanna markaas haddana hadalka kada yidhi marka waxaa weeye inta aad idan dalbayso waa inaadan fiirinin gudaha dariishad iyo albaab iyo meel albaab ka jeexan iyo dalool iyo midna waadan ka fiirinin weliba sida adabtu waxay tahay rasuulka sala allau alيyه alay slam uu yeeli jiray kolka uu idan dalbaaye uu yimaado waa inuu gees gees isu taago albaabka aanu isku toosinin وعن ربعي بن xrاaش رضي الله عنه qاaل xadaanaa rajulu min bani caamir waxaan noo waramay nin qabiilada bani caamir ah ka dhashay oo istaadana cala nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga sala allahu alayh waali wasalam ka idan dalbay inuu soo gala rabay wa huwa fii beytin isna guri uu ku jiro nebigu sal ly slam fa qaala markaasu ninkii wuxuu yidhi alij ma soo gala weeyaan faqaala rasuulu llahi sala la alay slm markaasu rasuulka la yidhi likhaadimihi adeegadiisiibuu adeegihiisii buu ku yidhi ukhruj ilaa haadaa ninkaa u baxoo facallimhu listi'daan bar sida idanka loo dalbo faqul lahu waxaad ku tidhaahaa qul assalaamu calaykum aadkul sidaa dheh dheh assalaamu calaykum aadkul alijunad markaa inkasta oo walaja iyo dakala ay isku macno yihiin haddana waa kala macno fiican yihiin salaamtana marka waa in laga horraysiiyo marka qofka muxuu ahaayey salaamta hortead hadlana inaan salaamta laga qaadinba waa noo sheegay marka dhoweyd marka qofkii wax idin weydiiyey isagoo idin salaaminna ha u jawaabinaya marka nebigu sal ly sl ninkii isaga uma jawaabine qof kalu u dirayaa fasamicahu rajulu ninkii baa hadalkii nabiga sala allahu alayh waali wasalam maqlay isagoo dibadda jooga uu khaadimka uu usoo dirayey faqaala markaasuu yihi assalaamu calaykum aadkul faadina lahu الnabiyu sal ly sl nebigu waa idnay fadakla waa soo galay rawahu abu dawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay alimaamu nawwi xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikhu اlalbani fi صaxiix اjaamic الصaغيir waa silsilaة اxaadiiث صaxiixa marka waxaa weeyaan qofku waa inuu yidhaaho kolku uu dad cid inuu soo galo uu rabo assalaamu عalaykum ma soo gala waa inuu sidaa yidhaaho hooday warwa yaa joogaa wax saasi looma baahne waa in assalaamu calaykum ma soo galaa la yidhaaho hadduu qofkaasu qof jaahila yahay oo hadallo kale uu ku hadlana waa in la tilmaamaayo la yidhaho war sidaas iyo sidaa dheh ama qof ha loo soo dira ama ha loo dhawaaqo wa can kaladata bni اlxambali radia allahu canhu qaala ataytu الnabiya salى اllahu عalayhi waali wasalam waxaan u imid nebiga salى اllahu عalayhi waali wasalam ninka la yidhaha kaladatu bni xambal waxay isku hooye ahaayeen safwaan ibni umaya radia allahu canhu safwaan baana soo diray oo xogaa hadiya ah ugu soo dhiibay nebiga sala allahu alayh waali wasalam muxuaha yowma fatxi maka markaasuu ninkan kadu sidii u socday daf iska soo yidhi isago waxba soo idan dalbin walam usallim mana aanan salaamin waa iska soo galay faqaala nabiyu sala lla alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi irjic faqul assalaamu calaykum adkhul noqo dibadda u noqo oo waxaad dhahdaa sidaas dheh assalaamu calaykum galaa dheh marka ninkii aan soo gelinee laakiin si xun oo aan sharcahan ku idan dalbayna waa la tacliimiyey kii aan idanba dalbina iska soo galayna isna waa la tacliimiyo weliba kan waa la celiyey soo galidaasu marka idana ma noqonayso salaamtiina bacda salaam uu bacda dukuul uu soo galaana salaan ma noqonayso waa noqo oo sidaa usoo salaam dalabaal qofka marka kolka sidaasoo kale loo qabto weligii dambe qaladka u noqon maayo laakiin haddii la isaga dulqaato o la yidhaha kolba hadduu soo galay iska fadhiisagoo la yidhaaho laga xishoodo waxa weeyaan qaladkiisaasu weligiis ma dareemayo rawaahu abu daawuuda wالtirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiid xasan buu yihi lakin xasan me waa صaxiix wa صaxaxu اlalbaniy fi صaxiix اladab اlmufrad wa silsilaة اlaxaadiiث صaxiixa wغayrihim baabu bayaani ana sunnata idaa qiila lilmustaadini man anta qofka soo idan dalbayo ma soo galaa leh kumaa tahay marka la yidhaaho an yaquula fulaan oo inu hebel yidhaaho fa yusamiya nafsahu bimaa yucrafu bihi oo naftiisa ku magacaabo waxa lagu garanayo oo min ismin magaca aw kunyatin ama naanays eh, eh, muxuaha kunyo ah ama eh, muxu laqab ah wuxuu lagu garanayo haddii hebel lagu garanayana waa hebel waa inuu yidhah haddii aan lagu garanayo sheekh hebel lagu garanayo waa inuu yidhah xaaji hebel ma sidii lagu garanayo abu fulaan wa karaayata an yaquula ana wa naxwiha ana iyo annaga iyo wax sidaas ah. inuu yidhaah waa aniga iyo waa wadaadkiiya waa wuxuuna marka aan lagu garanaynin inuu ku hadlo nacabaysi kala nacabaystay can anas radi allahu canhu fi xadiidihi almashhuuri fi lsraa xadiidkii anas ee dheeraa ee qisadii isra'a rasuulku sala alla alay slm uu kaga hadlaayey uu qaala yidhi qaala rasul lah sal lay slam uma sacida bi jibriilu ila asamaa'i dunyaa jibriil baa ila koray samada soka ila koray markii aan ay dhammaatay maraasiimtii iyo istiqbaalaadkii iyo salaadii baytulmaqdis ay dhammaatay yuu samada kore ila koray fastaftaxa wuu furi dalbay albaabku gargaraacay oo in loo furu dalbay faqiila waxaa yidhi man haada waa kuma kanu faqaala jibriil jibriil buu yidhi aniga weeyaan ma aanu dhihin iyo qiila waman macaka yaa kula jira qaala muxamed yaa kula jira wadaad baa ila jira iyo rag baa ila jira iyo taas marka haddii la yidhaha yaa kula jira iyadana ma anfacaysa inuu magaca sheego ثuma sacida ilى الsmاء الثaaniية والثaaliثaةi والraabicaةi وsaa'irihina yuu ila koray وayuqaalu fi kuli samaaءin fii baabi kuli samaaءin man hada fayaqulu jibriil mutafaq albaab kasta oo tagaba waa kumaa kolkii la yidhaaho magaciisu sheegi jiro waa jibriil buu dhihi jiray wacan abi darin radia allahu canhu qaala kharajtu laylata min allayaali habeen habeenada ka midaan soo baxo guriga soo baxay faidaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yamshii waxdah waxaa igu soo kadiya rasuulka alla sala alla alay slam oo keligii socda fajacaltu amshii fii dilli lqamar harka dayax ayaan socday iftiinka dayaxaan ku socday wuxuu rabay marka inuu rasuulka sal lla alay slam uu u waay uu u weheli yeelo oo uu waardeeyo uu iskana qariyo dee aanu ku dhowaanin lannahu asalaas inuu kortag u socdaaba u maleeyey faltafata waa soo daymooday fara'aani wuu arkay faqaala markaasuu yihi man haada waa kuma kanu faqultu abu darin waa abu darri baan idhi rawahu muslim abu darr marka kunyadiis uu sheegay waa jundub ma aanu dhihine waa abu darri buu yihi laakiin jundub inaan lagu garanin baa ila suurowdaysbayse oo magaciisa mashhuurkuma aanu ahayne kunyadiisa mashhuur ku ahaa sida abu hurayra oo kale iyo muttafaqun calayh وعn أmi hاniء رadي الله عnهa qاaلت أتيت النبي صلى اه علي سلم وهو yغتسل وهو فاطمة رضي الله عنها تsتره faqاal man hadihi waa tumatanu faqultu ana umu haani waa umu haani magaceedii faakita iyadoo la dhihi jiray ma ayna sheegine kunyadeediiba iyaduna sheegtay muttafaqun calayhi waa xadiidku waa kaynoo soo hormaray haddana wuxuu ku imaan doonaa muxuu ahaayey alif wa mia wa itnain wa arbaciin ku imaan doona وعn jaabirin radي allahu canhu qaala ataytu nabiya sala allahu alayh wala slam nabigaan u imid fadaqaqtu lbaaba albaabkaan soo gargaraacay faqaala markaasuu wuxu uhi man haada waa kuma kaba marka isti'daanku in albaab garaacidda keliya lagu daayana marka waa la heli karaa oo albaabkii lasoo gargaraaco marka waa kuma lagu yidhaaho aada magacaaga kolkaas sheegto inaad horta hore soo dhawaaqdo oo asalaamu calaykum ma soo gala aad tidha ana taasaa ugu fiican faqultu markaasu ana waa aniga baan dhahay qaala markaasuu yidhi ana ana yani istinkaar ahaan kaannahu karihahaa waxaad moodaa siduu ugu dhawaaqayay ii jirayay inuu necdaystay muttafaqun calayh dee anana wax laguma garanaayo aniga weeyaan qof waliba aniga wuu yahay baabu istixbaabi tashmiiti alcaatis idaa xamida allaha tacaala waa qofka hindhisooday hadduu alle ku xamdiyo alxamdu lilah yidhaaho in loo tashmiitiyo tashmiidkuna waa yarxamuka allahu da waa ducayn wa karaahati tashmiitihi idaa lam yaxmad illaha tacaala iyo haddii aan alle ku xamdiin tashmiitinta loo tashmiitiyo in la necbaysta ay xun tahay wa bayaani aadaabi tashmiiti waalcuaasi watahaa-u tashmiidkaas oo yarxamuka allahu da ah iyo hindhisada iyo hamhaamsiga intuba aadaabta ay leeyihiin can abi hurayrata radi allahu canhu ana nebiya sal ly slm qaala in allaha yuxibu alcutaasa wayakrahu tafa wa karaahati tashmiitihi ida lam yaxmad illaha tacaala iyo haddii aan alle ku xamdiin tashmiitinta loo tashmiitiyo in la necbaysta ay xun tahay wa bayaani aadaabi tashmiiti waalcutaasi watafaa'u tashmiidkaas oo yarxamuka allahu da ah iyo hindhisada iyo hamhaamsiga intuba aadaabta ay leeyihiin can abi hurayrata radi allahu canhu ana nebiya sal ly slam qaala in allaha yuxibu alcutaasa wayakrahu tahaa'ub alla wuxuu jecel yahay hindhisada waa jecel yahay wa yakrahu tahaa'ub hamhaamsigana waa necab yahay gaar ahaan salaada dhexdeeda cajzi iyo waxyaalahaasaytusaa kasal iyo fa idaa catasa axadukum midkiin markuu hidhisoodo waxamid allaha tacaala allana uu ku xamdiyo kaana xaqan calaa kulli muslimin samicah waxaa xaq ku ahaanaya qof kasta oo muslim ahoo maqlayba an yaquula lahu inuu ku yidhaaho yarxamuka allah yarxamuka allah adaasana la yidhaahaa tashmiid wa ama atahaa'ubu fainamaa huwa min ashayطaan tahaa'ubku isagu wuxuu shayطaan buu ka yimid shayطaan baa keenay wax shayطaan u sababoobay weeyaan faidaa tahaa'aba axadukum midkiin markuu hamaamsanayo falyaruddahu ha isku celiyo ma stataca intuu karo afka uu isku qabta iyo marada uu afka saare iyo gacanta uu saari iyo ha isku celiyo fa ina axadakum idaa tahaa'ab midkiin markuu uu halaaqoodo ama uu muxuu ahay maalki muxuaha u hamhaamsado daxika minhu shayطaan shayطaanka ku qoslaayo ku maadsanaya rawahu الbukhaari gaar ahaan haddii cod la yimaado ha iyo waxyaala sidaas uu yidhaaho shayطaanku waa ku qoslaaya haddii aanu codkaa la imanin kolay ku tahay wuxuu fiirsanaya gudihiisuu fiirinaya qooraansanayaayo calooshiisa iyo markaa urku jirtiisaas iyo markuu arkaabu qosol isku daraya oo ku maadsanaya shayطaanka marka inuu maad u noqdo shaneemo oo kale uu ka dhigto waa in iska ilaaliya qofka muslimka ahoo uu ka asturtaa waxyaalihiisaas oo uu ishagaajiyo oo adabtan sharciga u raaco rawahu الbukhaari وcanhu radi allahu canhu can الnabiy sal l slm qaala idaa caطasa axadukum midkiin markuu hindhisoodo falyaqul alxamdu lilah walyaqul lahu akuuhu aw saaxibuhu qofka la joogaaye walaalkiihna ha ku yidhaaho yarxamuka allah faidaa qaala lahu yarxamuka allah falyaqul isna ha yidhaaho yahdiikum allahu waysluxu baalakum sidaasuu dhahaya rawahu lbukhaari haddii uu yidhaaho yakfir allahu lana walakumna iyana waa waarid waa heli karaa wacan abi muusa radi allahu canhu qaala samictu rasul lah sal ly slm yaquul idaa actasa axadukum midkiin markuu hindhisoodo faxamid allah alla u ku xamdiya fashamituuhu u duceeyo yani yarxamuka allahu dhaha wain lam yaxmad illaah fain lam yaxmad illah haddaanu alle ku xamdinna falaa tushamituuhu waxba ha u tashmitin ha u ducaynina rawaahu muslim laakiin kolkaas isaga a ma la dhahayaa ma la xusuusinayaayo ma la dhahayaa qul alxamdu lilah ise lama dhahaayo alimaamu nawowi isaga wuxuu leeyahay waa la dhahayaa laakiin abubakr ibn carabi isaga waa ku khilaafay oo wacan anas radi allahu canhu qaal catasara julaani cinda anabiyi sala allahu alayh waali wasalam midkood baa laba nin baa ku rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam agtiisa oo labadaa ninna waxaan filayaa inay isu isu eh, isu adeerahaayeen oo kala da'weynayo weliba fa fashamata axadahumaa midkood waa u duceeyey yarxamuka allahu buu ku yidhi walam yushamit alaakhara kii kale samaan u ducayno yarxamuka allahu ma dhihin faqaala aladii lam yushamithu kii uuna u baa wuxuu yidhi catasa fulaanu fashamatahu hebel baa hindhisoodo yarxamuka allahu baad ku dhahday wacatastu ana waa hbisooday oo falam tushamitnii marka waa weydiinaya nabiga sal ly slam faqaala markaasuu yidhi haadaa xamid allah kanu alluu ku xamdiyey wainaka lam taxmad illaah adiguse alle maadan ku xamdiyin muttafaqun calayh marka adiga aada isdayacay naftaada dayacay oo ducada nabiga sal lay slm iska qadiyay weeyaan marka waa ka aamusay marka nabiga sal lay slam oo ma dhihin ixmad illah iyo qul alxamdu lilah waxba toona ma dhihin marka sidaasna macnaheedu waxa weeyaan waxba la xusuusinaynin alimaam malik radiallah an isaga waxaa laga wariyey waa loo sarbeebaya waxaa la dhahayaa de qofku markuu dhisoodo muxuu yidhaahaa alxamdu lilahi buu yidhaahaa kolkuu yidhaaha markaasaa la dhahayaa buu yidhi yarxamuka allah وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanهu qaal kaana rasuul الlah صl sl rasuulka alla wuxuu ahaa idaa caطasa markuu hindhisoonayo wadaca yadahu aw hawbahu عalىa fiihi gacantiisa mise maradiisu afkiisa saari jiray wakhafada aw qata bihaa sawto khafada iyo qatanu isku mid weeyaan hoos buu u dhigi jiray codkiisana oo cabsa caaliya ma aanu ku dhufan jirin oo dadka ka nixiso oo ka argagixiso oo hoos buu codkana u dhigi jiray afkana waa qarin jiray oo marada ama gacanta ayuu ku celin jiray waa kiina aan reer soo maray inuu yidhi ha isku celiya inta uu karo shaka raawi raawigaa shakiya qada miyuu yidhi mise khafada buu yidhi waana macnihina waa isku mid rawaahu abu daawuud wtirmidiy wa xadiiun xasanun saxiix xadiidun xasanu saxiix waana xadiidku waxa weeye waa sidaa uu sheegay alimaamu tirmidi radia allahu tacaala canhu wa weeyaanu xadiidku saxiix weeyaanu saxaxahu asheikhu alalbaniy fii saxiixi aljaamic asagiir buu ku saxiix yeelay oo xadiidku marka waxaa weeyaan waa saxiix wadadkan au mxuaha rabaaxi isagu xasan buu ka dhigaya tirmidi bu iska raacaya وعn abi muسى رadي الله عanهu qaal kana الyahuudu yatacaatasuuna cinda rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wali وsلم yani marka arrintaas waxaa weeyaan <clears throat> hindhisadu ma waxay ku khaas tahay muslimiinta tashmiidku baan u jeedaa mise gaaladana waa loo tashmiidinayaa waxaanu soo maray xadiid hore nar dhaweyd oo dhahayay akuuhu aw saaxibuhu walaalkii ha kaasaynu soo maray marka marka waxa weeyaan xadiidkan kadaa marka wuxuu sheegayaa gaaladu inayna ku jirin oo yarxamuka allah aan la dhehn raxmad looguma ducaynayo laakiin si kale ayagana loogu ducaynayaayo yarxamuka allahu lama dhahayo yahdika allah yaa la dhahaya hadduu gaal intuu hindhisoodo uu alle ku xamdiyo wuxuu leehay marka kaana alyahuudu yatacaatasuun yahuuddu way iska hindhisan jireen hindhisa iska doondooni jireenoo cinda anabiyi sal lla alay slam inda rasulillah sal ly slm alle majliskiisa markay joogaan iyo iska keenkeeni jireenoo markaasay dhihi jireen alxamdu lilah dhihi jireen yarjuuna iyagoo rajaynaya an yaquula lahum yarxamukum allah inuu rasuul alle yahay bay garanayeenoo ducadiisu qiimahay leedahay yay garanayaan marka ducadiisiiba waxay rabaan inay xeelad ku helaan lakiin aliya rasuulkiisa may xeeladi karaan rasuulka e- iyo aliya rasuulkiisu marka uma degmaayaan cinaadkooda iyo muxua ah tacasubkooda ayay u diidayeen baqya wa cudwaanan oo u inkirayeen marka ducadiisa aada hesheen ayay leeyihin intay iska handhiseeyaanba alxamdu lilah dhahayaan iyagoo rajaynaya inuu yarxamukum allahu yidhaaho oo raxmad alle uu ugu duceeyo fa yaquulu markaas wuxuu dhahayay yahdiikum allah wayslixu baalakum alla ha idin hanuuniyo oo xaaladiina ha hagaajiyo alla idin soo hanuuniyo marka hanuun buu ugu ducaynayaa mooyaane raxmad iyagoo gaala a ma ayna mudanin oo looguma ducaynayo rawahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wa huwa kama qaal xadiidun xadiidku صaxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikh اlwaadiciy fi aلصaxiix اlmusnad وعn abi saciidin الkhdriy radي allahu canhu qal qala rasul lah slى اlه alيه alي wslam idaa tafaa'aba axadukum midkiin markuu hindhisoodo falyumsik biyadihi calaa fiihi ha ku qabto gacantiisa afkiisa ha ku qabto fa ina shayaana yadkul shayaan baa gelaya haddii kale marka wuu ku qoslayaana waan soo maray kana waa gelayaa weeyaan rawaahu muslim baabu istixbaabi almusaafaxati cinda alliqaa gacan qaad la isgacan qaado gacanta la isqabto sunnaynteeda iyo tarqiibkeeda lasjeclaysiy laisku guubaabiyey markii la kulmo laba qofoo muslim ay kulmaan wa bashaashati lwajhi iyo wejiga furfuridiisa wa taqbiili yadi arajuli asaalix iyo ninka saalix ee ahlu taqwaha ahlucilmiga ah gacantiisa dhunkashadiisa wa taqbiili waladihi ilmihiisa qofku inuu dhunkado shafaqatan naxariis iyo koolkooli u dhunkado wa mucaanaqatu lqaadimi min safar qofka safar ka yimid mucaanaqayntiisa qaadi min safar weeye maaha marka sidaa kuwan ay yeelaan ay ku badan tahay maragkay la kulmaba in shafka la isla laaca ma ahee qofka safar ka yimid keliya qofkaas keliya mucaanaqa leh wa karaahiyatu linxinaa foorarsi hoos la isugu rukuuc iyo sida xabashidii iyo jabaneysku iyo hunuuddi iyo waxyaalas ay yeelaan ee aflaamta iyo waxyaalaha ay ku arkaayeen inay yeelaan oo sida hoos isugu foorsadaan can abi lkhaaabi qataada qataadata bni dicaama asadusi albasri raximahu llahu tacaala min taabici albasra taabici sagiira weeyaane qultu lianas anas baan waxaan ku idhi buu yidhi dariirna waa aha ninkaa qataadihi akaanat almusaafaxatu fii asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam musaafaxadu ma jiri jirtay asxaabtii nebiga sala allahu alayh waali wasalam radia allahu canhum oo ma isgacan qaadi jireen qaala nacam rawahu lbukhaari wacan anasin radia allahu canhu qaal lama jaءa ahlu lyaman markay reer yamaneed yimaadeen wafdigoodii uu yimid u qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi jaءakum ahlu lyaman reer yamaneed baa idin yimid buu yidhi wa hum walu man jaءa bilmusaafaxa iyaguna waxay ugu horreeyeen wax musaafaxa la yimaado oo dad isgacan qaada iyagaa ugu horreeyey rawahu abu daawuud biisnaadin صaxiix oo waxa weeyaan xadiidku waa صaxiix intiisa badan oo صaxaxahu اlalbaniy fi صaxiix aladab اlmufrad waxaase intan tada dambe wahum أwalu man jaءa bilmusaafaxa wahum أwalu man jaءa bilmusaafaxa intaas waa mudraja ma aha xadiidka ka mid maahee waa min kalaami anas anas baa hadalkaa yidhi marka sidantada hadda xadiidka uu laisugu dhex daray aad moodo inta oo dhan ba inuu nebigu sal aleyh waali slam ku dhawaaqay saasoo taasoo kale baa idraaj la yidhaha marka riwaayaad tafsiiliya baa jiro oo wahum awalu man jaءa bilmusaafaxa waxaaba min kalaami nabiy min kalaami anas radi allahu canhu la min kalaami rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalam wa can ilbaraa'i radia allahu canhu qaala qaala rasulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam sidaasna marka yani waxaa caddeeya sheikh alalbani fi daciifi muxuu ahaye ayuu ku caddeeyey iyo keyrkeed buu ku caddeeyey inuu tahay intaasu mudrajo ay tahay وعn الbrاء بن cازib رضي الله عnه qala qala rasul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم ma min muslimayni yltaqiyaani ma jiraan laba qof oo muslimiin ahoo fayatasaafaxaani isgacan qaadaya ilaa gufira lahumaa ilaa waa loo dembi dhaafaa qabla an yaftariqaa intayna kala tegin intayna meesha ku kala dhaqaaqin yaa loo dembi dhaafayaa rawaahu abu daawuud waxaana weeyaan xadiid xadiidku waxaa weeye صaxiix weeyaan oo صaxaxu اlalbani fi صaxiix اljaamiع الصaغيir wa صaxiixi sunan ibni maaja wagayrihima xadiidka marka waxaa weeyaan waa صaxiix وعn أنس رضي الله عنه qاal qاla رaجuل nin baa wuxu uhi ya rasuul الlah الرaجuل mina ylقىa أخaahu nin naga mida baa walaalkii la kulmaaya aw sadiiqahu bun mise wuxuu yihi sadiiqiisi saxiibkiisiibuu la kulmayaa ayanxanii lahu ma u runduudsanaya ma u foorarsanaya qaala laa qaala fayaltazimuhu ma isku duubayaa mucaanaqaynayaa oo wayuqabiluhu ma dhunkanayaa qaala laa qaala faya'hudu biyadihi gacantiisa ma qabsanayaayo fayusaafixuhu ma gacan qaadayaa qaala nacam rawaahu atirmidiyu wa qaala xadiiun xasan xadiiun xasan weeyaan oo biطuruqihi buu xasan ku yahay ama waaba صaxiix weeyaan xadiidku oo waxaa xasan ka dhigay الsheikh الألbani fi صaxiix sunan ibni maaja waa xasan oo lannu sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaho xandalata bni cabdillahi saduusi ninkaasuna waa daciif laakiin ninkaas mutaabacuu leeyahay oo nin la yidhaho shucayb ibn alxabxaab iyo kahiir ibni cabdillaah iyo almuhallab ibn abi safra ibn abi sufra ayaa nimankaasa mutaabiciyey oo xadiidka la wariyey rawaahu adiya fi lmuntaqa min masmuucaatihi bimarw ibnu shaahiinna isaguna rubaciyaadkiisu ku wariyey xadiidku marka xasan weeyaan kamaa qaalahu aلtirmidiy saasuu leeyahay marka wadaadkan la yidhaaho mxua cabdilcaziz rabax sheekh alalbanina waaba saxiixiyey isago وعn صفوان بن casاl رضي الله عnه qاal qaala yahuudiyu lisaaxibihi nin yahuudiya baa saaxiibkiisa kaloo la joogay ku yidhi idhab binaa ilىa hada النabiy noogee ninkaa nebiga ah faأtayaa rasuula الlahi sal sl rasuulka alle u yimaadeen fasa'alaahu can tisca aayaatin bayinaat tisca aayaatin bayinaat bay weydiiyeen sagaalka aayadood ee bayinaadka ahee muuse lagu soo dejiyey alla uu yidhi walaqad aataynaa muusa tis aayaatin bayinaatin fas'al banii israa'iila ija aayadahaas lagu sheegay buu yidhi marka aan weydiinna inoogee fadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay aayadahaasuna marka waxa weye waxyaale awaamir ah iyo waxaay laga xaraameeyey ayay ahaayeen ee marka waxaa jira aayado kale iyaguna muxuu sagaal aayadood muxuu ahay fii tis aayaatin alla uu leeyahay oo mucjizaad iyo ahaa oo muuse la siiyana waa jireen sagaal aayadood oo awaamir ihina waa jireen marka ka marka lagu sheegaya aayaddan dambe walaqadaatayna masaatis aayaatin bayinaatin laleeyahay waa middaa waxyaalaha la amray laga xaaraamtinimay ee wasaayaha ah oo aayaat wasaa'il cashara ay ku magacaabaan yahuuddu markaas wuu u sheegay marka nebigu sal allau alay slam mxuaha fadakara alxadiida xadiidkii buu sii waday ilaa qowlihi faqabalaa yadahu wa rijlah waxay dhunkadeen gacantiisa iyo lugtiisa faqaalaa waxay idhaaheen nashhadu anaka nabiy rawaahu aلtirmidiyu wa غayruhu biasaniida صaxiixa saasuu yidhi sheikhu imaamu atirmidi imaamu mxuu ahaa النawwiyu raximah اllahu tacaala mana aha xadiidku صaxiix ma aha xadiidkanu صaxiix ma ahee xadiidku waa ضaciif <clears throat> wuxuu le xadidka waxaa kale wariyey tirmidi w ibnu maaja ayaa iyaguna wariyey qala alxaafiظu fi takriiji axaadiiث اlkashaaf xaafid ibnu xajar acasqalani fi takriiji axadiiث اlkashaaf oo ku magacaabay alkaf shaaf fi taqriiji xadiid alkashaaf buu wuxuu ku yidhi rawahu alxaakimu axmed waisxaaq isxaaq ibnu rahuya wa abu yacla waطabaraani kulluhum min riwaayati cabdillahi bni salima can safwan safwan bin casaal wa cabdullahi bnu salima kabira fasaha xifduhu sidaas oo marka yani xadiidkan kadu sidaasuu daciif ku yahay waxaa kaloo isaguna daciifiyey asheikh alalbani xadiidkan isna waa daciifiye daciifu ibni maajah iyo daciifu tirmidi iyo muxuu ahayey muqadimada u sameeyey riyaadu saalixiin intaba waa ku daciifiyo marka xadiidkanu daciif weeya ninkaas sababtiisa cabdullahi bnu salim aljarmi ayuu ku daciifay wa can ibni cumara radi allahu canhuma qisa qaala fiiha qisadaasuna waxay ahayd wafd waxaa sariyuu diray nebigu sala allahu alayhi waali wasalam oo markaasa sariyadii soo jabtoo soo carartay markaasaa kolkay yimaadeen iyagoo xishoonaya oo dadka ka heshoonaya ayaa dadkii ku qayliyeeno marka waxay dhaheen yaa furaar farartum fii sabiili illah gaalad aad ka soo fulayadiyo markaasaanu nimid buu lehay nebiga sala allau aleyh waali wasalam markaas buu nebiga alayhi salaatu wasalaam ay cudur daarteen oo yidhi yaa rasuula allahi naxnu lfaaruuna fii sabiili illahi markaasuu yidhi maya faarin ma ihidine cakaarin baa tihiinoo anaad ii timaadeen oo anigaa fi'adiinii ahoo kuwa alla subxaana wa tacala cudur daaray baa tihiinoo ilaa mutaxayizan liqitaalin aw aw mutaxayizan ilaa fia ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin kuwa yu dhibaatiyen ana fiadiin anaad ii timaadeen uu ka wada saasuuna yidhi markaasuu leeyahay fadanawnaa min annabiyi sala allahu alayh waali waslm nabigaan usoo dhawaanay oo faqabalnaa yadahu gacantiisaan dhunkanay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan kadana wariyey waa daciif isaguna oo albani isaguna daciifiye muqadimadiisa uu kitaabu riyaad saalixiin u sameeyey iyo daciif aladab almufrad iyo irwa lkhaliil iyo daciifu sunan ibni maajah iyo kayrkiiba intaba waa ku daciifiyey marka gacanta dhunkashadeeda xadiidkan iyo xadiidkii horeba labaduba marka daciif buu ahaa tii horena weliba lugahana ay sheegtay wacan caaishata radia allahu canha qaalat qadima zayd bn xaarisata radia allahu canhuma almadiina zayd bnu xaarisa madiina yimid wa rasul lah sal sl fi beyti rasuulka allna sala allahu alيyه ali slm gurigeeda uu joogo faataahu waa u yimid faqaraca albaaba albaabka u gargaraacay faqaama ilayhi nabiyuni sal allahu alayh wasalam nebigaa u kacayo yajuru thawbahu isagoo maradiisa jiidaya oo factanaqahu waa mucaanaqeeye waqabalahu wuu dhunkaday rawaahu atirmidiyu waqaala xadiidun xasan walaysa bixasanin walaa saxiix waa daciif isaguna oo dacafahu alalbaniyu fii muqadimati riyaad الصaalixiin iyo ضaciifu tirmidi buu ku daciifiyey weliba waxaa kaloo isna daciifiyey alxaafid الzaylaci fii naصb الraaya marka xadiidkan kadu saddexdantada xadiida isku xigta ee dhunkashada sheegaysaayo saddexduba waa daciif وعn أbي dri رضي الله عnه qala qala lii rasul lah sl sl rasuulka allah wuxuu yidhi laa taxqirana min almacruufi shayئa walow an talqa akhaaka biwajhin طaliiq rawaahu muslim waqad sabaqa raqam miya waaxid wa cishriin wuuna wuxuuna ku iman doonaa maxaa kaloo haddan isagana ku soo hormaray raqam sabcumiya wa sita wa tisciin labadaa goor buu soo hormaray xadiidkan kadu marka waa mxuu ahaa wa can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah ly slm qaala qabla النabiyu slى الlه عليه وsلم kanu marka waxa weeyaan waa ilmaha dhunkashadoodii marka ilmaha dhunkashadaas waxay ahayd dhunkashada salaamta ah yay ahayd dhunkashadaa salaamta ana waa kaasoo nabigu عalيه الصلاaةu وaسلام uu reebay mucaanaqaduse marka kolkii qofkii ka yimaada safar ka yimaada isaga mucaanaqadiisu jaa-is weeyaan oo mxu asxaabta nebiga salى الlه عليه وaلي وسلم way ismucaanaqayn jireen marka ay muxuu ahay safar uu ka yimaado midkood ka yimaado way mucaanaqayn jireen mar alla markay kulmaanna way isgacan qaadi jireen taasu marka iyadu waa jirta marka mucaanaqatu lqaadim iyadu waa mashruuca taqbiilu lyadi saalix ee iyadu sheegayna iyaduna waa jirtaayo axaadiid kale bay leedahay oo sheekh alalbani wuxuu le axaadiid fara badan bay leedahay oo qofka saalixa ah gacantiisa dhunkashadiisa iyadu had iyo goor mashruuc weeye adiladeeday leedahay laakiin dhunkashadantada salaamta ah ee qofka markii lala kulmo la dhunkanayo ee muxuu ahay iyadu ama mucaanaqana ha loogu daro ama mucaanaqala-aanba ha ahaatee iyadu xaraam weeyaan marka dhunkashadaa laba kale ohoo dhunkasho salaam ah iyo dhunkasho ixtiraam ah dhunkashada salaamti ihii iyadu waxaa weeye waa mamnuuc dhunkashada muxuu ahaye ixtiraamka ahee qofka saalixa iyo qofka xagga sharciga ku weyn ee ama cilmi ama cibaada ama camal ama kwnuhu min aqaaribi rasuuli lahi sal ly slm ahli beytiisa yaalahaas loogu xurmaynayo iyadu taasu m dhibaato maleho xadiid badan bay leedahay ee xagga dhunkashada nebiga sala allahu aleyh waali wasalam iyadana waxaa saxiixa oo jirta wafdu cabdilqays inay dhunkadeen nebiga sal slm gacanta ay ka dhunkadeen taasuna marka iyadu waa jirtaa oo nin la yidhaaho azaaric ibni caamir xadiidkiisa oo saxiixa yuu ku wariyay xadiidkaas lugtana waa sheegay laakiin lugta inteedu daciif weeyaan gacanta nebiga sala allahu alayh wasalam oo la dhunkadaa baase iyadu marka dhacday wa xadiid arrintaas mas'aladana waxaa aad iyo aada u faahfaahiya sheikhu alalbani fi silsilati alaxaadiis asaxiixa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qabala nabiyu sala allahu alay slam alxasana bna caliy radi allahu canhuma faqaala aqrac ibnu xaabis ayaa wuxuu yidhi ina lii casharata min alwalad ma qabaltu minhm axada faqala rasul lah sala allahu alيyh wali wasalam man laa yarxam laa yurxam muttafaqun calayh waana soo marray oo raqam miatayn hamsa وcishriin baan ku soo marray kitaabu ciyaadati اlmariid wa tashyiici اlmayit wالsalaati calayhi wa xuduuri dafnihi wاlmukhi cinda qabrihi bacda dafnihi intaasuu ka hadlayaa booqashada qofka jiran la booqdo iyo raacidda maydka kolkii lasii wado la raaco iyo tukashada lagu tukado iyo aaskiisa oo lala joogo iyo kolkii la aasa dabadeed oo waxoogaa qabrigiisa la kor joogo can ilbaraa'i bni caazib radi allahu canhuma qaala amaranaa rasulu lah sal ly slam biciyaadati almariid waitibaaci aljanaaza wa tashmiiti alcaatis wa ibraari almuqsim wa nasri almadluum wa ijaabati addaaci wa ifshaa'i asalaam muttafaqun calayh waana soo marray laba maroo hore baan soo marray waa kii riwaayadaha qaarkood ay dhahayeen toddobana waana amray toddobana waa naga reebeen marka toddobadii awaamirta ayada la amray xuquuqdii muslimiinta isku lahaayeen ah weeyaan kankadu wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sl lay slam qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi hams raddu salaam salaamta oo la qaado ciyaadatu lmariid qofka jiraan oo la booqdo waa xuquuq uu kugu leeyahay oo aakhira uu kuu qabsanaya haddaad ku gabood adduunkana hadduu doono oo kaaga eed sheegan kari laha kugu dacwaysan lahaa hadday xukuumo islaami ay jirto oo laga garsiin lahaa wa itibaacu ljanaa'iz janaazada oo la raaciyo waa ijaabatu dacwa qofka kuu yeedhay ee cunto kuugu yeedhay oo la raaco wa tashmiyat alcaatis iyo qofka hindhisooday oo yarxamuka allah loo yidhaha lakin bishart inuu la yimaado muxua isagu ka soo baxo wadiifadiisa oo xabdiga uu la yimaado muttafaqun caleyh isna waa soo maray raqam mi'atayn hamaaniya wa halaaثiin baan kusoo maray wa canhu radi allahu anhu qaal qaala rasul sala allahu alيyh wali w in allaha caza wajala yaquulu ywma alqiyaama alla subxaanahu watacala maalinka qiyaamahu wuxuu dhihi doonaa ya bna aadam maridtu falam tacudnii bal xadiidkan kada aada u dhadhansadadadow waa xadiid xaqa qofka muslimkiihi suu u wen yahay aada iyo aada u xadidaayo oo alla subxaanahu wa tacaala wuxuu qofka mu'minkaa loo tarana uu ka dhigayo wax isaga loo taray wixii qofka muslimka ah laga hagradana uu ka dhigayo wax isagii laga hagraday taasuna waa ku aayaddan qur-aankan alle ku yidhi man da ladii yuqridu allaha qardan xasana fayudaacifu markuu yani sadaqada dadka muslimkaa la siinayay iyo uu ka hadlaayey uu ka dhigay wax amaah alle la siiyo oo lagu yeeshay wuxuu leeyahay marka wuxuu dhihi doonaa ina aadamow waan jiradayo ma aadan isoo booqanin qaala markaasu wuxuu dhahayaa yaa rabbi kayfa acuuduka wa anta rabu lcaalamiin rabbi ow saanu kusoo booqan kara adigaaba akhri adduunbaba iska leh qaala amaa calimta ana cabdii fulaana marida falam tacudhu sow ma ogid in addoonkayga hebel ahaa berigaa uu jiraday oo aadan booqanin adigoo maqlayo ka war helay salaam amaa calimta miyaadan ogayn annaka low cudta haddii aad booqan lahayd lawajadtanii cindahu inaad agtiisa iga heli lahayd anoo la jooga agtiisa iga heli lahayd yani ajrigiiga ayaan anugu kusin lahaa weeyaan marka allah ka eed sheeganaya qofkii qof allah ka eed sheeganaya waxaa jirta marka dadka qaarkood oo xuquuqdooda kolka la dayaco alla subxaanahu watacaala isaga dadka ula doodayo saddexdii oo dhihi jiray alla subxaanahu watacaala saddexda anaa la doodaya oo kale weeyaan dadkay wax ku sameeyeene ay dhibaato gaadhsiiyeen lama doodaye alla dad la doodaya qaar rasuulkaa la doodaya oo dadkii xuquuqda kulahaba lama doodayaan qaarna iyagaa xaqooda sheeganaya marka eh, muxuu ahayd arrin arrimahan kada dhowrka ee halkan xadiidkan uu kusoo sheegi doonaayo si gaara bay usii waawen yihiinoo allah subxaanaه wataعala qofka u qabsanaya ya bna aadam istadcamtuka falam tucimnii cuntaan ku weydiistay oo ma aadani cunto siinin qaala yaa rabbi kayfa ucimuka wa anta rabu اlcaalamiin rabbi useen kuu quudin karaa cunto kuu siin karaa adigaaba aakhiri adduunkaba iskale makhluuqaadka oo dhanbe qaala markaas wuxuu dhahay yaa maa calimta annahu istadcamaka cabdii fulaan soo ma ogid addoonkaygii fulaan ahaa inuu isagoo gaajaysan maalin sidaas war isii ku yidhaaho kuu yimid falam tudcimhu aadan cunto siinin amaa calimta annaka low adcamtahu lawajadta dalika cindii miyaadan ogeyn haddii aad cunto siin lahayd inaad arrinta agteeda ka heli lahayd o anu kaaga abaalgudi lahaa yabna aadama istasqaytuka falam tasqini ina aadamow iwaraabi baan ku idhahoo ma aadan iwaraabinin qaala yaa rabbi kayfa asqiika wa anta rabu اlcaalamiin qaala istasqaaka cabdii fulaanun falam tasqihi waxaa biyo waraabku weydiistay adoonkayga hebelah markaasna ma aadan waraabinin adigu heli kara amaa calimta anaka low saqaytahu lawajadta dalika cindii rawahu muslim wa can abi muusa radi allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam cuudu lmariid booqda qofka jiran wa aطcimu ljaa'ic cunto siiya qofka gaajaysan wa fuku lcaani furta oo sii daayo qofka eh, mxuha qafaalka ee gaaladu ay qabsatayna furta oo ka sii daaya rawahu albukhaariy alcaani alcasiir casiirkana marka waxaa loo yaqaanaa qofka dagaal lagu soo qabtay laakiin waxaan kada kale raafka iyo ay yidhaahaan ee gaar ahaan muxuha ah dalalka muxuha ah gaalada iyo muslimiinta jooga ay qaqabtaan ee sida muxuha ah kenya iyo kuyaalkaas oo kale ah qofka dadka ay qaqabtaan ee noocaas oo kale ah waa in iyagana laga furto oo laga sii daayo laakiin si aan fasaad muslimiinta iyo aan ku heenin oo gaaladu ay ugu dhiiradaan askartooda ay maksab uga dhigtaan waa inay arrintaasuna ayna noqonin وعn ثوbاn رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم qاal إن المسلمa إذا cاada أخاaه المسلم qofka مسلمkiihu markuu booqdo walaalkiisa مسلمka ah lam yزل في khرفة الجنة jannada midhaheeda ayaanu ka zuulay midho jannu dhex dhex qaadaya dhex socdaa xataa yarjica ilaa uu soo noqdo qiila yaa rasuula allahi wamaa khurfatu ljanna qaala janaaha yani imaaruha midhaheeda lasoo gurtay wy midh jannou marka guranaya weeyaan yani camal wuxuu ku jiraa hadhow uu janno ku gelayo oo midho janno uu ku guranayo rawahu muslim walaalkiisa muslimka a baa layidhi marka saasna macnaheedu ma aha gaalada inaan la booqanaynin gaalada haddii marka sababa idinka dhaxayso saaxiibnimo iyo qaraabanimo iyo derisnimo iyo wax sidaasa iyagana waa la booqan karaa ku nebigu sala allahu aleyh waali wasalam adeerkii abu aalib booqday wiilkii yahuudiga ahi uu adeegayay booqday marka gaaladan waa la booqan karaa rag iyo haweenkora qaarba qaarka kale iyana waa booqan karaa وعn عaliyi radي allahu عanhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wslam yaquul ma min muslimi yacuudu muslima adw gudwa ma jiro qof muslimahoo qof muslima booqda aroor gelin hore ilaa صallaa calayhi waxa un u ducaynaya sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ayaa u ducaynaya xataa imse ilaa ka gablacsadaba maalintaasoo dhan u ducaynayaan wain caadahu cashiyatan hadduu gala booqdana ilaa sallaa calayhi waxaa u ducaynaya sabcuuna alfa malag xataa yusbix ilaa uu ka waabaristo wa kaana lahu khariifun fi ljanna wuxuu ku lahaanayaa beer iyo midho buu ku lahaanayaa jannada rawahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasan wa xadiidkuna waa صaxiix weeyaan oo صaxaxahu fi صaxiixi اljaamiع الصaغيir alkhariifu hamr اlmakruuf ay lmujtana midhaha lasoo guray baa khariif la yidhaha marka yani bimacna almakruuf weeyaan marka khurfat ljannadina waa kaynu soo marray inay midhaheeda lasoo guray ahayd marka hadduuna aanu kanoo keliya fadliganoo keliya mooye wax kaleba hadduuna lahayn bay qofka ku filaan lahayd inuu aad iyo aad ugu dadaalo markuu qof hebel baa jiran oo maqlaba uu isa sii daayo oo danihiisa kale wixii kolka hayiba uu faraha ka qaado toddobaatan kun oo malag oo maalin dhan u ducaynaya qof wax dheeldheela ma ah وعn أنس رضي الله عنه qاal kana غulaaم yahuudiy ykdm النabiya slى الlه عليه وaلي وsلم wiil yaroo yahuudiya baa nebiga salى الlaه عليه وaلي وsلم u adeegi jiray marka yani sidaas macnaheedu waxa weeyaan qofka qof shaqaalo gaal ah waa samaysan karaa oo samaysan kara idan shaqaale laakiin isagu gacanta ku hayo ku tasarufayo waa inuu yahay laakiin kuwa muxuu ahaaye iyaga la taliyayaal iyo khubaro iyo lagu sheego oo iyaguba tawjiihinaya oo maxaa iyaga arrinta loo dhiibanaya kuwaasu ma aha fa ataahu nabiyu sal ly slam nabigaa u yimid famarida yani waa jiraday ninkii yarkii baa jiraday markaas uyuu yimid nebigu sal ly slm isagoo booqanaya faqacada cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu fadhiistay faqaala lahu wuxuu ku yidhi aslim war islaam buu ku yidhi ninkan inuu sii geeriyeenayuu arkay oo rasuulkuna sala allahu alayhi waali wasalam waa abaalgud badnaayoo qofkii u wax u tara oo dhanba waa u abaalgudi jiray waana kii ummadiisana sidaa amray marka wiilkaasu wuxuu rabaa raxmaddiisa iyo shafaqadiisa inuu naarta alle sababtiisa kaga badbaadiyo markaasuu islaamnimada ugu yeedhaya fa nadara ilayhi waa fiiriyey fa nadara ilaa abihi abihi buu fiiriyey wiilkii yaraa baa marka maxaa baarina waa ahaa wax se la dambeeyo laiskaga baari qaato ma aha wixii diinta ku saabsan aabbihii buu ka idin dalbeeyaa wuu firi aabbihiisa oo wahuwa cindahu agtiisa jooga fa qaala yahuudigiina wuxuu yidhi aطic abulqaasim yal abulqaasim wuxuu ku farahay marka waa labadoodabana diintu ugu yeedhay dadka kale ee muslimiinta ah markuu booqdo nebigu sal ly slam wuxuu dhihi jiray ahurun insha laa ba'sa tahurun in allah buu dhihi jiray laakiin gaalada ma dhahaynine diintu ugu yeedhayo kolkaas markaas wiilkii yaraa buu diinta ugu yeedhay wiilkii yarna kolka aabihii baa ag fadhiyey markaasuu yidhi kolkuu diinta aabihii buu fiiriyey isagoo ka idan dalbaaya aabihiina marka waa u idnay fa aslama wuu islaamay fakharaja nebiyu sal sl nabigu wuu baxay wahuwa yaquulu isna uu leeyahay alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar rawahu lbukhaariy nebigu sal l slm marka nicmadaas qofkaas u xasishay ee alla uu naarta kaga badbaadiyey ee ku islaamay buu nicmo ka dhiganaya alle ugu xamdiyaya marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka muslimka ah nicmaduu helo qof waloo muslimiiba marka weynu alle ugu xamdiyo oo nicmo isagu hele u ka dhigto ila walaaltinimada islaamnimada ah yaa sidaa keenaysa midda kalena waxaa weeyaan qofka waqti xaaladaas oo kala gaadhay xaalatulqarqara ah gaadhin laakiin maradul mawdkiisii u jiifo oo jiran walo uu jilicsan yahay kolkaas ilgeeriyaad buu leeyahay idhaahan uu leeyahay laakiin aanu weli xaalatulyaasi aanu gaadhin islaamnimadiisa iyo toobadiisu waa waa asaxaysaa waa aqbalaysaa abu aalibba iyo wiilkan kadaba waa ugu yeedhay nebigu sala allau alay wasalam diinta ugu yeedhay midda kale waxaa weeyaan inaanu iimaanka sugnaanshihiisa qofka iimaan loo xukumayo oo naarta uu kaga badbaadayo inaanu marka hore ee diinta soo galitaankeeda inuu camal ku daraa inayna sharti u ahayn camalku marka waa laga maarmaan oo goorta dambe waa laga rabaa qofku inuu la yimaado laakiin kolka hore hadduu shahaadateynkii la yimaado intaanu weli makansanin camal kale ku tahay islaamnima waa loo xukumayaa ninkan kada jiran ee inuu dhimanayo oo muxua sii socdana ay u muuqato islaamnimada ugu yeedhidu ugu yeedhi lahaa haddii aan islaamnimadaasi ka asaxaynin ilaa inuu inuu camal la yimaado salaadii wax lamida la yimaado mooyaane cabas bay ahaan lahayd midda kale waxa weeyaan muxuu ahaayey gaalada marka la booqdo waa in isla markaaba diinta loogu yeedho oo aan mujaamalo kale iyo waxba toona loo samaynin diinta loogu yeedho baabu ma yudcaa bihi lilmariid waxaa loogu ducaynaya qofka jiran can caaishaةa radi allahu canha ana nebiya sala lla alay slam kaana ida ishtaka alinsaanu ashaya minhu wuxuu ahaan jiray kolkuu qofku uu ka xanuunsado shay oo yani jirhkiisa meel ka mid a ah ow kaanad bihi qarxa ow qurxa ay boogi ku taallo ow jurxun ama dhaawac uu ku yaallo qaala nebiyu sal lla alay slam biisbacihi fartiisuu saa ku dhihi jiray haakadaa sidaa wadaca sufyaanu bnu cuyana sufyaan bnu cuyana alhilaali oo xadiidka arraawi xadiidka ka warinayayba sabaabatahu bilardi fartiisa farmuugsataduu dhulka saaray uma rafacahaa wuu soo qaaday xagga afkiisa u soo wa qaala wuxuuna yidhi bismi illaah turbaةu ardina biriqati bacdina yushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina markaas intuu ku tufo ilaaho uu marmarinaya marka meeshii nabarka ahayd u marmarinaya ciidda marka waxa bismi llah yani magaca allaan ku daweynaya dhulka yaga ciiddiisa iyo qaarka yaga annaga muslimiinta qaarka iyo candhuuftooda weeyaan waxaa lagu bogsiiyaana ayaga jiran baa lagu bogsiiyaa biidni rabbina saasuu marka dhahayo oo waxaa weeye taasuna waa isku darid uu nebigu sala allahu aleyh waali wasalam isku daray dawada tabiiciga ah iyo midda ruuxiga ah isku daray yani waxna waa ku aqriyey ciiddana waxbuu ka soo qaaday waanu mariyey marka labadiiba muxuu ahay labaduba waa dawo weeyaan waxaana la ogyahay qofka <clears throat> hawadii uu ku dhashay iyo biyihii uu cabbi jiray ee dhulkiisa ahaa iyo cuntadii dhulkiisa iyo waxyaalihii uu bartay awal hore uu kusoo isticmaali jiray iyo hadduu shaah cabeen ahaa hadduu qaxwo cabi jiray waxyaalaha sidaas oo kale ihina qofka markaa isagoo jiraan haddii uu helo waxay moraalka u dhisaayo waxyaalaha ka qayb qaata caafimaadkiisa ayay ka mid tahay marka rasuulka sal allau alayh wasalam saddex arrimoodba waa ka sugnaatay oo inuu muxuuaha waxyaalaha adwiya abiiciya oo kuwa geedaha iyo waxyaala sidaas iyo uu wax ku daweeyey inuu mid ruuxiya uuna yani wuxuu ku aqriyo ku tufa un ku daweeyey inuu labadaba isku daray sida kan oo kale muttafaqun calayh wacanhaa radia allahu canha ana nebiya sal l slam kaana yacuudu bacda ahlihi yuawidu yucawidu bacda ahlihi saas ma idin tahay ah. yacuudu bacda ahlihi waa booqan jiray ciddiisa qaarkood buu booqan jiray oo kolkuu booqdo oo yani iyagoo jiran ayuu sidanteeda marka uu eh, ruqyada uu samayn jiray yamsaxu biyadihi lyumna gacantiisa midigta uu ku masixi jiray wejiga gaar ahaan uu kaga masixi jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray allahuma raba annaas adhib ilbaas washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'uk shifaan laa yuqaadiru saqama saasuu dhihi jiray allaahumma allow raba annaas dadka rabbigoodiiow adhib bilbaasa dhibaatada qaad washfi caafi anta shaafi adigaa caafiya laa shifaa caafimaad ma jiro ilaa shifaauka caafimaadkaaga mooyaane shifaa'an caafimaad caafi laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman jira aan ka tegaynin saasuu dhihi jiray marka waa kankadu warko adciya ruuxiya keliya weeyaan oo waa u ducayn jire markaasna kolkuu ducaynayana gacan marinna waa ugu dari jiray muttafaqun caleyh وعn أنس رضي الله عnه أنhu qاaل لhاaبt رحمh الله hاaبt بن أسلم الbunاni ardaygiisa ah buu ku yidhi alاa arقيka برqيةi رasuuل الlahi صلى الlه عليه وaلي وسلم miyaanan kugu dawaynaynin dawadii rasuulka all sala allahu aleyh waali wasalam ruqya waxaa la yidhaha jamceeduna waa ruqa eh waxyaalaha laisku aqriyo laisku tutufo iyo taxliisha iyo waxyaalahaasa la yidhaahaa qaala balaa haa buu yidhi qaal markaasuu yidhi allaahuma raba annaas mudhib albaas ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk shifaa laa yuqaadiru saqama waa xadiidkii caaisha ee ka horreeyey ayuu la mid yahay laakiin halkii ay ka tiri xadiidka caaisha uu ku yidhi adhib annaas adhib albaas ayuu kanu mudhib albaas uu leeyahay inta kale soo iska mid wacan sacdi bni abi waqaasi radia allahu canhu qaal caadanii nabiyu sala allahu alayh caadanii rasul lah sal ly slam rasuulka allah isoo booqday faqaala markaasuu yidhi markii uu caama xajaة الwadاع wadnaha ka jiraday uu soo booqan jiray weeyaane uu soo maray isagoo intantada ka dheero dardaarankii iyo waxyaalaha u weydiin jiray markaasuu wuxuu yidhi allahuma shfi sacda allahuma shfi sacda allahuma shfi sacda allow sacd caaf allow sacd caaf saddex goor ku celiyey rawahu muslim marka sidaana marka iyaduna waa la heli karaa in intaa kale lagu dayso allow heb alcaaf allow heb alcaaf وعn abi cabdillahi cثmaan bn abi lcaas cثmaan bn abi lcaas الthaqفي radia allahu canhu أwl man wallahu rasul lah sl ly sl madinata طaa'ifi bacda fatxaa buu ahaa ba wuxuu yidhi annahu shakaa ilaa rasuli lah sal ه alay sl rasuulka allu wuxuu uga dacwooday wajacan yajidhu fii jasadihi xanuun uu jidhkiisa ka arkaayo ka dareemayo mundu aslam saasaa weliba riwaaya dhahaysa tani intuu islaamayba faqaala lahu rasul lah sala lla alay slam rsulka allah wuxuu yidhi dac yadaka cala aladii ya'lamu min jasadik gacantaada saar meesha ku xanuunaysa ee jidhkaaga oo waqul dheh bismi illaahi alaaan saddex goor waqul haddana dheh sabca maraatin toddoba goor acuudu bicizati illahi waqudratihi min shari maa ajidu uxaadir rawahu muslim waxaan magan gelayaa cizigiisa iyo qudradiisaan ka magan wax alla waxaan dareemaya iyo waxaan ka baqayo oo dhanba sharkiisa sidaas dhe markaa sidaasna marka qofku waa isku daweynaya intuu gacanta saaro meesha isaga xanuunaysa isaga isku akriyay وعn iبni cabaasin radي allahu canهuma can الnabiy sal ه alay slm qaal man caada mariidan lam yaxdurhu ajalhu qofkii booqda qof jiran oo ajashiisii ayna gelin qofka ajashiisii kama dambaysta ah gashaayo marka iyado isagoo waxba kama taraayeen faqaala oo yidhaaha cindahu sabca maraatin toddoba goor ku yidhaaha as'l اllaha alcaظiima raba alcarshi alcaظiima an yashfiak sidaa yidhaaha alla waxaan weydiisanayaa as'l اllaha alcaظiim raba alcarshi alcaظiim allaha weyn ee carshiga weyn le waxaan weydiisanayaa inuu ku caafiyo toddoba goor sidaa yidhaaha ilaa caafaahu allahu min dalika almar ilaa taa iyada jirada iyada alla waa ka caafiya rawahu abu dawuud wtirmidi wa xadiidun xasan waan xadiidkuna saxiix weeyaan wa alxaakim saxiixun calaa sharti albukhaari waa marka xadiidku saxiix weeye saxaxahu sheikhu alalbaniy fi saxiixi aljaamic asaghiir wacanhu radia allahu canhu yani can ibni cabaasin radiallahu canhuma qaal ina anabiya sala lla alay slam dakala calaa acraabiyin yacuuduhu nin jira buu usoo soo galay isagoo booqanaya wa kaana wuxuuna ahaa idaa dakala calaa man yacuudu qofku booqanaya markuu usoo galo yaquulu wuxuu dhihi jiray qaala wuxuu dhihi jiray laa ba'sa tahuurun in shaa allah rawa buaari saasuu dhihi jiray intuu wejiga gacanta ka saaro wuxuu dhihi jiray dhib male in shaa allah waad ka bogsan doontaa waa dambi dhaaf yani waad ka kacaysaa wey laakiin ninkaas waa ninkii jawaabka xumeeyey oo yidhi dambi dhaaf meehe waa qandha ay dilayso oo nebiguna sal ه lay slm uu yidhi fanacam idan oo marka waa u dhintay rawahu lbukhaariy wacan abi saciidin اlkhudri radi allahu canhu ana jibriila ataahu ata nabiya sal slm jibriil baa nebiga u yimid oo faqaala markaasuu yihi yaa maxamed ishtakayta ma xanuunsatay qaala nacam qaala bismi illaahi arqiik min kulli shayin yudiik min kulli min kulli min shari kulli nafsin aw cayni xaasid allahu yashfiik saasuu dhahay magaca allaan kugu dawaynayaa min kulli shayin yu'diika wax kasta oo ku dhibayaa kaaga daweynaya min shari kulli nafsin naf kastaba muxuu ahaye oo yani wax ku yeeshay ku dhabatay ama ku cawriday ama jinni ama insi ah aw cayni xaasidin qofku xasday ishiisa allahu yashfiik alla ku caafiyaya bismi arqayka magaca alla kugu daweynaya وعn abi سacيidi الkdري رضي الله عnه abi هurayرaةa رضي الله عnهma أنهma شhahida عlى رasuل الlah صل ly slm rasuulka alle waxay kaga marakaceen mise waxay ugu dhaarteen أنhu qaala inuu yidhi man qaala laa إlaha ilا الlah والlahu أكبر qofkii sidaa yidhaaha صدqhu rabhu rabbigiisa u rumaynayo faqaala wuxuu dhahayaa laa ilaaha ilaa ana wa ana akbar saasuu alla dhahaya subxaanahu wa tacaala waidaa qaala haddii uu yidhaha laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lah sidaa uu yidhaahna qaala wuxuu dhahay nebigu sal ly slm yaquul wuxuu dhahayaa laa ilaaha ila allahu waxdii laa shariika lii waإida qaala laa ilaha ila allahu lahu lmulku walahu alxamdu hadduu sidaa yidhaahna qaala wuxuu dhahayaa laa ilaha ilaa ana liya almulku waliya alxamdu waإida qaala laa ilaha ila allahu walaa xawla walaa quwata ila billah qaala wuxuu dhahayaa laa ilaha ila allah laa ilaha ilaa ana walaa xawla walaa quwata ila bi wa kaana yaquulu wuxuuna dhihi jiray man qaalaha arrinkan kada isaga qofku yidhaha fii maradihi jiradiisa ku yidhaaha uma maata haddana dhinta lam taطcamhu naar naari taaban maysa dhadhaminaysa rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasan waana xadiid صaxiixa wey صaxaxahu fi saxiix اjaamiع الصaغيir waxaana xadiidka wariya النasaaئي وبn maaja وبn xibaan والxaakim wa abu yaclى wa cabd bn xumayd intaasoo dhan iyaguna waa wariyeen waana xadiid صaxiix oo silsilaة اxadiid صaxiixa iyo saxiix اjaamiع الصaغيir ayuu ku saxiix yeelay sal اlه alيه baabu istixbaabi su'aal ahli اlmariidi can xaalihi qofka jiran ciddiisa in xaalkiisa laga wariso oo la yidhaha hebel ka warramay hebel suuya xali suu ku baryey waxyaala sidaas in la yidhaaho can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana caliya bna abi طaalibin radi allahu canhu kharaja min cindi rasuuli اllahi salى allahu alayh wali wasalam fii wajacihi aladii twufiya fiihi cali bni abi aalib radi allahu canhu baa ka soo baxay nebiga sala allahu alayh wali wasalam gurigiisa ka soo baxay jiradii uu u geeriyooday faqaala annaas markaysay dadkii waxay yidhaaheen yaa abalxasan kayfa asbaxa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam suu ku waabaristay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam qaala markaasuu yidhi asbaxa bixamdi illaahi baari'a rawahu albukhaariyu wuxuu waaberiistay alle mahadiise isagoo bogsaday buu yidhi marka waxay weydiiyeen cali bay weydiiyeen leanna dadka qofka jiran ciddiisii iyagaa had iyo goor la joogo u galgalid badanoo dadkii oo dhan inuu wada galaan uma suroobi karayso marka waa inay isaga xaalkiisa kala socdaan dadka qaraabadiisa ay kala socdaan cali markaa uu leeyahay wuu bogsaday nebigu sala allahu alayh waali wasalam waxay ahayd maalintii u geeriyooday nafteedii marka waxaana weeyaan waxaa qaaliban ay tahay qofka marka uu geeridiisu ay soo dhowaato waxaad moodaa inay waxoogaa yar fahmaysii usoo korodho oo eh, looba dalka qaarkood lababa qaato inuu jiradii inuu ka raystay ama uu soo roonaanayo baabu maa yaquuluhu man aysa min xayaatihi qofkii noloshiisa ka quustayu waxa uu dhahayo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh